waa amrun amar oo mustaqbal ah maxaa la kala yidhaha falmaadi maadi maa shay weeye dalla tusay calaa xadaثin dhacdo dhacdadaasoo waqaca dhacay fi zamaani waqti aladii waqtigaasoo qabla zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka hor ahaaday waxaa la yidhahdaa ficil maadi ah waa kelimada ku tusta dhacdo dhacday hadalkaas marka la hadlayo ka hor kaasaa la yidhaahdaa falmaadi maadi maa ficil weeye dalla tusay calaa xadaثin dhacdo dhacdadaasoo waqaca dhacay fi zamaani waqti alladii waqtigaasoo qabla zamaani takaluma hadlidda waqtigeeda ka hor ahday wadaalika misaalkii naxwu kataba wuu qoray markaas la hadla ka hor uu qoday wafahima wuu fahmay mas'aladii wa kharaja wuu baxay wa samica wuu maqlay wa absara wuu arkay wa takallama wuu hadlay wastakfara dembi dhaaf ayuu ilaahay weydiistay washtaraka wuu la wadaagsaday oo arrintiiuu qofkii la wadaagsaday dhammaan afcaashaas waa wada maadi maxaa yeelay dhammaan waxay tusayaan dhacdo dhacday hadalka ka hor katada haddii la yidhi waa lafdi tusaya qoraal ila inuu dhacay qoraal oo wax la qoray markaas kataba lagu dhawaaqay ka horaana qoraalkaasu dhammaado fahima waxay tusaydaa dhacdo fahm qofkan inuu wax fahmay fahmkaasna waktiga la hadla ka u ahaa kharaja wuu baxay qofkaas kharaja waxay tusaydaa qof baxay oo gurigii ama meeshii la joogay ka baxay marka la hadlaya ka horna ay dhacday bixidaasu samica wuu maqlay hadalkii waa lafdi tusaya arin dhacday markaas la hadla ka hor oo ah kalaamu qofkaanu maqlay wuxuuna maqlay markaan la hadla ka hor dhammaan waa se wa absara markaas ka hor u cad wa takalama hadda ka hor u hadlay wastakfara dembi dhaafu weydiis washtaraka waa la wadaag wlmudaaricu mudaaricu maafici weeye dalla tusay calaa xadain dhacdo xadadkaasoo yaqacu dhacaa fii zamaani takalumi waktiga la hadlaa oo bacdahu ama waktiga la hadlaa kadib ficilka mudaarica asagu laba zamanu ka dhaxeeya markaas hadalku hadal socda markaas hadalku socdo arrin dhacayda mubaaric waa la yidhahda oo qofkiioo wax qoraya oo qoraalkii haddaba gacanta ku haya aad waxaa leedahay yaktubu wuu qorayaa marka waa arrin hadda socota hadda kadib rabaa inuu qoro yaktubu waad dhihi karta calaamado lagu kala gartaa waa jiraan insha allahu mutamimada kitaabkan kitaabka dhammaystiraya ay noogu imaan doontaa toddoba shay oo markay gasho mustaqbal uu noqona mudaarica hadda kadib wax dhacaya iyo toddoba markay gasho hadda wax socda uu yahay saasaa loo kala xiri doonaa aan wax isku dhex yaacsan tusaale haddii siin iyo sawfo la geliyo yaktubu sow ma ahayn sayaktubu aleydi khalaas wuxuu noqonaa mustaqbal hadda kadib qori doonaa sawfaa la gelshay sawfa yaktubu hadda kadib uu qori doonaa waa mustaqbalu noqona ficilka mudaaric dhacdadiis waxay noqonaydaa macno hadda kadib dhacayo oon waktigan socon laakiin fiiri alaana haddii lagu daro ama asaaca hadduu ficilku socdaa wey waxaa tidhi yaktubu alaana hadduu qoraya qoraalka hadduuba socdaa wey yaktubu asaaca haddeeruu qorayaa wey marka waxaa jira waxyaalaha markay la xiriirsadaan toddoba shay oo markay la xiriirsato ficilka mudaarica cayinayda oo ka dhigayda mustaqbal kaliya iyo toddoba markay la xidhiirsato hadda shay socdo ka dhigaya mutamimadan insha allahu markaan akhrayno aan kawaakibka ku arki doonaa kawaakibkaa dhiga haddana idinka xaashiyada waa idinkugu sheegaya arrintaas laakiin waktigeedii maaha waktigeedii maaha marka ficilka mudaarica muxuu tusaa wuxuu tusaa hadda arrin socota amase hadda kadib arrin dhacayda saas darteeda waxaa la ihahdaa yaqbal اxaala wاlistiqbaal a la ihahda ficilka mudaarica yaqbal اxaala xaalku waa markaas la joogo wاlistiqbaala xaalo hadda inuu inuu socdaana way dhici kartaa wuu aqbalaa hadda kadib inuu dhacayana waa dhici karta marka yaktubu waa qoraa markaad tiraa labada waa aqbali karaa oo waa laga fahmi karaa qoraalka hadduu socda waxaa kaloo laga fahmi karaa hadda kadib uu bilaabi doona oo weli ma qorin labada waa laga fahmi karaa laakiin culammada muxaqiqiinta gobol ka mida waxay yidhaahdeen haddaan wax calaamadu la socon xaalaa laga dhiga xaashiyadana waa idinku yaalla hadalkaas haddaan wax qarina iyo wax calaamadu la socon waxaa la yidhahda hadda waxaa laga dhigaa xaalo oo yaktubu keligeeda la iskaga dhawaaqi waxaa la leeyahay qoraalku hadduu socda yaktubu wuu qora hadduu qorayo saasaa la leeyahy mudaaric marka maxaa la yidhaah wlmudaaricu mudaaricu maa ficl wey dalla tusa calaa xadain dhacdo yaqacu dhacayo fii zamaani takalumi waqtiga hadalku socdo ow bacda ama waqtigaas kadib naxwu yaktubu waa qoraa wayafhamu waa fahmaa mas'alada wayakruju wuu baxaa wayasmacu wuu maqlaa wayansuru waa u gargaaraa wayatakalamu waa hadlaa wayastakfiru dembi dhaafu weydiisanaa wayashtariku wuu la wadaagaa qofkaas arinta wuu la wadaagaa afcaashaas dhammaan waxay tusayaan arin hadda socota ama mustaqbalka dhici doonta haddayba socoto yaktubu hadduu qoraya qoraalka hadduu wadaa ama muddo kadib uu bilaabaya wayafhamu hadduuba fahmayaa dersiga socda ama dersiga marka dambe lagu celinayo u fahmi doonaa mustaqbalka wayakhruju hadduu baxaya waa ka tilaabtiiba qaado masjidka lu kala baxay waa noqon karta wayakhruju wuu bixi doonana waa noqon karta muddo kadib uu baxaya haakada saas kuwa yasmacu wuu maqlaya hadeer uu maqlaya shanqarta yeeraysa wayasmacu waa maqli doonaa hadhow maqli doona oo warkaa la gaarsiin doona wayansuru hadduu u gargaaraya gargaarkiiaba socdo hadda kadib u gargaara wayatakalamu hadduu hadlaa hadalka hadduu wadaa wayatakalamu hadda kadib u hadli doonaa wayastakfiru dembi dhaafo hadda weydiisanaho astaqfirullah atuubu ilayh waa kan u wada ama hadda kadib uu weydiisan doonaa wayastariku qofka arrinta wuu la wadaagayo hadeeruuba la ama dibuu kala wadaagi doonaa intaba noqon kara ficilka mudaarica yaqbalu alxaala wاlistiqbaala macnihiisu waa aqbali karaa xaalo xaaladu waa hadda istiqbaalkuna waa waqtiga soo socda laakiin waa naga nidhi xaashiyadana waynu ku yaallaa suyuudi oo jamculhawaamica sharaxa jamculjawaamica ku yidhi waxaa raajixa haddii calaamad aysan la socon in xaalo uu yahay sidaasa raaji wاlأmru amarku maa ficil weeye dalla tusay calىa xadaثin dhacdo xadadkaasoo yuطlabu la dalbaa xusuluhu soo xasilidiisa bacda zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka gadaal waktiga la hadlaayo kadib kadib amarka sa arrintiis waa cadda amarku wuxuu ku tusaa dhacdo oo qof laga dalbayo markaas la hadlaa kadib inuu sameeyo ah, qum istaaga laleeya naxw ogtub qor qofkiiyo qoraalkii wada lama yidhah ogtub ee taas waxa la idhaha taxsiil ulxaas wax soo xasilay in haddana la yidhaha lasoo xasilay sax maa laakiin fiiri qofka goormaa la yidhaha war wax qor isagoon qoraalkii gacanta ku hayn wey soo maa marka arrin aan hadda jirin aa qofka la amraa inuu hadda kadib sameeyo marka qofkii waxaa laga dalbaa arrin aan hadda jirin inuu sameeyo ogtub qor alle markaas dhawaaqu soo baxaya kadib aa laga dalba inuu sameeyo waxaa la leeyahay waa faham faham mas'alada hadduu hadda fahamsan yahay faham waa qalad xalori laakiin waa faham marka leeyahy macneed waa maxeen hadda kadib markaas lagula hadlaa kadib faham oo fahamkii soo xasili waqruj bax ala leey qofkii oo baxay oo tilaabtana qaado masjidka lagu kala baxay bax ma la leeyahy may waxay tahay okruj waxaa laleeyahay isagiyo weli bixin alale bax marka markaas hadalku soo baxay kadiba waxaa laga rabaa inuu sameeyo arrintaa bixitaan bixitaanka wasmac war dhegaysaa laleeyahy warka maqal duuba awalba maqlaayey hadday maqla dhihin laakiin marka dhawaaqaa soo baxoo la idhaha ismac kadibuu maqla wansu u gargaar isagoo awal gargaarkii waday lama yidhaha gargaar laakiin waa maxay isagoon awal gargaarkii hayn almra markaas amarku soo baxay kadib uu samaynaa arrinta gargaarkaas watakalam hadal alaleeya qof awal hadalkii waday war hadal ma la yidhahdaa hase laleeya waa u wadaa laakiin waa qof aamusan qofka laleeya takalam marka marka laga dalbaa kadib aa raba inuu soo xasiliyo arrinta laga dalbayo wastakfir dembi dhaaf ilaahay weydiiso isagoo baa istikfaarti gacanta ku hay oo laa astakfir اllah waatuub ilayh yaa laleeya wala istikfaar ilahay weydiiso waaba wadaataas waaba wada wastari qofkaas arrinta la wadaago shaqada la qabo laakiin waxaa la yidhi maxaa laga leeyay yaa ayuha nebiy اtaqi اllah nabiow ilaahay ka baq nabigu so ilahay owl kama baqayn ha ka baqay haddana waa lamra yaa ayuha nebiyu itaqi اllah nabiyow ilaahay ka baq aa ilahay leeyahy nabiyow ilaahay ka baq maxaa laga leeyahy taas culummadu gobol saddex qowlay ka leeyihin siduu qowl wuxuu leeyahay nabiga warka waa lagu wajaha oo hadda isagaa waxyigu ku soo degaa laakiin ummaddaa loo jeeda ummaddu rabbi ka baqdee gaarsii wa isaga waaba hayaa laakiin ummadda gaarsii wey qowlna maye dum cala taqwa wey daa'im alla ka baqaydaye sidaabaas ku joogte mogta daa'imiddu waa arrin mustaqbal arrin mustaqbala marka itaqi macnaheedu waa maxee dum cala taqwa taqwada daa'imo joogtee waxay yidhahdeen zid calaa taqwa ziyaadi wey alla ka baqidii sii siyaadi ilaa mar kastoo aayadu soo degto ama xadiis soo dego oo shay la amro nabiga sala allahu alay slam shaygaas uu sameey waa alla kacabsi la siyaadiyi soo ma marka war siyaadi wey marka un intii hore lagu xilay maana xikma ku jirto soo ma jeedid haddii la yidhahdo daa'im daa'imid waa hadda kadib arrin socota haddii la yidhahdo siyaadi siyaadadu waa arrin hadda kadib sooma jeedin haddii la yidhaha dadka kala gaarsiina ayadana sidoo kale ayadana sido marka amarku waa noocaas walamru amarku maa lafdi weeye dalla tusay calaa xadain dhacdo dhacdadoo yudlabu laga dalbaa qofka xusuuluhu shaygaas waa xasilidiisa bacda zamaani takallumi hadlidaas lala hadla kadib uu soo xasilo shaygu naxw ogtub qor wafham faham waqruj bax wasmac dhegayso wansur u gargaar watakallam hadal wastakfir dembi dhaaf dalab waftarir la wadaagso arrinta qofka wa ama alxarfu xarafka hadda ficilkii halkaasaan oo gudubnay luqatan wasilaaxan iyo anwaacdiisii saddexdaasaan sheegnay shan mabxasa looga hadlaahe saddexdaasaan uga gaabsanno laakiin waxaan ku daraynaa oo keli ah ficilka saddexdiisa nuuc amarka mudaarica iyo maadiga laba horta waa madni saddexda nood waa maadiga iyo amarka labadaas waa madni lama icraabo mucrab maaha mudaaricana waxaa weeya nuunu tawkiid iyo nuunu niswo marka uu ka dhardeelaa la icraaba marka saddexda nuuc oo ficilka u qaybsamo mucrab yaa ah waa mudaaric oo shardi leh shardigiisu waa maxay nuunu tawkiid iyo nuunu niswo inuu ka marnaado oo labadaas la xariirsan markaasu mcrabi marka labada kale waa mabni mudaarica nuunu tawkuud iyo nuunu iswada la xiriirsatana waa mabni isaguna mabniyu noqona xaraf wa ama alxarfu xaraf fa huwa xarafku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu haday aarafu waa dhinac wey luqatan waa aaraf aaraf luqatan gees wey gaaladu qofka aad uga fog maxay yidhahdaan mutaarif mutadarif waa maxay geeskan joogno maa geeska kaluu jiraa waay darafuu jiraa waay soomaaliga xataa soomaalida marka tarjamaan waxay yidhahdaan xagjir waayo xagjir waa mee xaggaas kaluu jiraa wey geesuu jiraa wey maaha meel dhexoo xataa laiskugu soo jiidma inuu joogo xagjir ay yidhahdaan saasuu ku fasira marka daraf waa gees geeska in gaal in loo dhawaado ma in meel dhex lasoo istaagana ma in gees laga jiro waay laakiin in la quluwi la sameeyo marna ma banaan ayado oo diinka islaamka lagu xadgudbo laakiin diinka islaamka saxda qofka haystaa gaal hadda iskuma dhowo ah, darafka gaal jooga maa darafka kalu jira qofkaas marka kelimad ay magacaabeen waxba loogama cararo diinkaagana xadgudub iyo waxaan diin ahayn laguma daro daraf waa saas wa fi isilaaxi nuxaas wa wlxarfu xaraf fi isilaaxi nuxaad naxwoleyda istilaaxooda iyo heshiiskooda istilaax waxa weeye matafaqat bihi daa'ifatu oo wax koox isku waafaqday isilaax dad maqasho kooxu waxa isku waafaqdaa la yidhaha istilaax waalxarfu xarafkii fi istilaaxi nuxaad xaal u ahaaday kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macno waxaa la yidhaahdaa xaraf waa kelimad macno tusay fii kayrihi iyada qayrkeed ka tustay waa kelimad ayagu aan macno kutusi karin laakiin marka kelimad kale la geliyey macno kutusi ayadu keligeed macno kuma tusi karto hadda fiiri min a ka mida min haddaan hadda ihahdo min wax macnaa laga fahmi ma ma tabciidiya ma ibtidaa'iya ma bayaaniya ma zaa'ida wax macnaa laga fahmi maa min keligeed laakiin marka kayrkeed lagu daro kayrka kalaamku saddexa ism iyo ficl iyo xaraf soo maaha keyrka la sheega waa ism ama waa ficl ah, waa labadii kale mid ka mida marka xarafka lagu daro isaga kayrkiis uu macno ka tusa markaasaa macne laga fahma kaasaa la yidhahdaa xaraf waa kelimad ayadu keligeed aan macno kutusay fiiri ismku asaga keligiis macno kutusay ficilkuna keligiisu macno kutusay xarafku keligiis macno ma kutusi karo waa in kelimad kale lagu daraa markaasu macno ka keenay wa fii silaaxi nuxaatin xawooleyda heshiiskooda dhexdooda xaalu ahaaday isilaax maxaa la yidhahdaa ma tafaqad bihi daa'ifatun wax kooxu isku waafaqdaa la yidhaha isilaax kelimatun huwa xarafkii kelimatun waa kelimad kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macno fii kayrihi iyada qayrkeed ka tusay naxwu min oo kale fa ina haada lafda lafdigaas kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macno wa huwa macnuhu alibtidaa' waa bilaabasho wahaada macnaa macnahaas oo ibtidaaga ah oo mintu tusto laa yatimu dhammaystirmi maa xataa taduma ilaa adugu aad ku darto ilaa haadihi اkelimati kelimadana gayriha iyada qayrkeeda macnaha oo ibtidaa'iga ah, ma dhammaystirmayo mana laga fahmaa ilaa aad inta mid mintaan qaaddo aad adugu ku darto kelimad kale markaasaa macnuhu soo baxa markaasu soo baxa wahaada macnaa macnahan ibtidaa'iga ah laa yatimu ma dhammaystirmayo xataa taduma ilaa aad ku darto ilaa haadihi kelimati xataa taduma ilaa aad ku darto ilaa haadihi lkelimati kelimadan oo minta ah gayriha iyada qayrkeeda ilaa aad ku darto oo fataquulu aad tidhaahdo dahabtu waan tegey min albeyti gurigan ka soo tegey maxaa la fahmaa markaa fiiri mintii marka albeyti lagu daray waxaa la fahmaa socodkaagu meeshuu ka soo bilowday waa la fahmaa gurigu ka soo bilowda laakiin keliga min markaad tidhaahdo waan waxba ku darin waxba lagaa fahmima laakiin markaad tidha dahabtu waan soo tegey min gurigan ka soo tegey maxaa la fahmaa socodka inaad ka soo bilowday guriga ibtidaa'iya meesha saasaa loo fahmaa maalan tusaalaan ula jeedaa yidhi misaalkan ah, adaan wax kuu tusaalaynay ee guri kaliya shardi maaha meesha rabtay ka soo bilaabi karta icraabta dahabtu dahabtu dahab ficlu dahabtu ficlu wa faacilun dahab oo keligeed ah ficilkiya marka dahab ficlu maadin mabniyu calى sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki laa maxala lahu min اlcraab wtaa damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil min albeyti min xarfu jari albeyti ism majruur bmin وcalaamaة jarihi alkasraةu ظaahiraة calى akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bidahab dahabaa lagu tacalujina amhilaة haadihi tanu amhilaةu waa miisaalo amhiladoo lilismi isimka u sugnaaday amhiladu aad u badina muxuu rabaa ism waa la soo sheegay ficilna waa la sheegay xarafna waa la sheegay inuu maskaxdaada ay ku raasikaan arrintaas inay ku dhegto maskaxdaada Ah. wax badanu kugu celcelinaa marka amilatun haadihi middan amilatun waa tusaalayaal amiladoo lin ismi usugnaatay kitaabu waa magac kutusaya daato ah. wax shay warqaba wax ku qoran yihiin maalan oo kutusa qalamun qalab dawaatun jiray dawaatun mixbaratun waa isku mid dawaatun iyo mixbaratun labadaas magac waxaa la yidhaahdaa weelka anqaasta lagu shubo ama weelka qadda lagu shubo dadka miyiga aaday u fahmayaan xataa magaalada marar badan mararkii hore waa jirtay marka looxda wax lagu qoro jiray waxaa la samayn jiray qad wax lagu qoro soomaa qaddaas weelay iska leeda ah, weel loogu talagalayaa jira weel walba maaha weelkaasaa magaciisa waxa la yidhahda dawaad ah, mixbarana waa la yidhahda mixbara ah mixbarana waa la xibrina waa qada magaceeda qada magaceeda xibrila oo shayga wax lagu qoro ah, weelka lagu shubaa dawaad la yidhaha marka marka jilay ama aduu magacaad u taqaano mar haddaad macnaha fahamto magacii waa lagaa rabaa eh. maya weelka lagu shubo weel lagu shubo waay weel lagu shubo meel lala dhigto oo hadda lala soo baxo ee wax lagu qorto weelkaanu ku jira qadiyaa ku jirta marka qalinkan saas loo dhex girshaa wax lagu qoro qalinkaa saas loo gelino waxbaa lagu qora saasna la fahamtay ma aha midka lagu riiqo kaas maya jilaygan ninka labyeri oo la saaro guryahaas ka hadlayno maya kaas kama hadlayno waxa weeyaan weelkan oo qadba ku jirta w ninkan ka hadlayno koombada yartao weel ku jira sida koomba camaloo kale wey marka ah, dadkii hore laftooda weel saas oo kaleeta iyagu culummada hore xadiidka waa qoran jireen weelay ugu jirta qadaas markaasuu ku safraa intaasoo kilomitru goyne hadha markuu shir u tag ka qoran kala soomaalida dhig soomaalidana looxda iyo markii lagu qori jiray waa lagu qoran jiro weela lagu shuba jira weelkaas marka qada lagu shubayo kaasa magaciisa waa la dawaad marka dawaad waa magac maxaa yeelay muxuuna tusay ee hay la magacaabayo shay la magacaabayo kuraasatun waraaqo kuraasada waxaa la idhahdaa dhowr warqadood dhowr warqadood maalan toban warqadood oo kale kuraasaa la idhahdaa kuraasa raaduna ay shidan tahay waa dhowr war waqada aan badnayn aa la yidhaha kuraasada hadda kitaabka kutubta qaar badan oo ka mid ah warqadihiisu qaybqayb iskugu dhegay toban warqadood camal han toban warqadood warqadaha qayb markaas qayb waa ah israaci markuu kala fuufuo intaas yarta isku dhegana la yidhaha kuraasa marka kuraasa waa magac haylaysa uma jeedin inuu shayna tusayo la magacaabayo oo aan wax zamana calaaqada lahayn jariidaة laam timireed jariidada waa faciila bimacnaa mafcuulhe waxaa la idhaha geedka timirta qaabka cawda camal oo kale wey laamo dhaadheeru leeyahy laamahaas caleenta marka laga jaro ah, waxaa la idhahdaa jariidda caleenta marka laga jaro duu caleen leeyahay jariidda lama yahay jariidda macnaheeda mujarada wey mid la dhar tiray ah, waa faciila bimacnaa mafcuul ah majruudatun wey mid oo laga dhar tiray caleenti wey waa laam timireed oo caleentii laga gooyey jariidadu khaliilu waa nin magaciisa macnana waa yeeshaa saaxiibkana waa leedahay qofkaan aad u jeceshay khaliil waa leedahay qof caadiyana khaliil waa leedaha laba macno mar wuxuu noqonayaa mid macno leh oo waxa weeyaan khaliil ala leeyahay midkii aan jecnaa marna waa qof calam mujaradaa laga dhigaa khaliil ninka magaciisa leedahay sida khaliil ibn axmedo saalixun waa la mid macno yeela karta isim faacila laga dhigaa mid wanaagsan qof wanaagsan mana waxaa laga dhigaa calam qof magaciisa laga dhigaa ninka magaciisa saalix la yidhaha marka mar walba waa isimo wuxuuna tusaya shay la magacaaba cimraanu waa nin magaciisa waa magac inuu magac iyo waxaana tusaa daatu ku dhaca oo na tusa waraqatu warqad warqadaha wax lagu qorto sabucun ba'da god dugaag sabcu waxaa la idhahdaa bahallada duurjoogta oo wax cuna waxaa la idhahdaa magac guuday leeyihiin wey nuuc gaara maaha dhammaan duurjoogta wax cunta wa wixii wax cunaa la ihahdaa sabc ah, hel ama xoolihii cunaya ama dadkii cunaya miciyuu leeyahay oo uu ku collaytamo mici uu ku qaraabto oo wax ku dushuu leeyahay kaasaa la ihahda sabc sabc dugaag wey waa magac guud oo waxaa soo gelaya libaaxii oo dhurwaagii waraabihii oo waxa weeye shabeelkii haramcaskii waxa weeye bahalladii dawacadii bahalo badana isla soo gelaya ah ximaaru dameer marka ir waa mara hadda ximaaru haladaatadaasuna tusa ziibun uubatu ama yey ama ay dibadeed marka gobal ziibi waraaba il waraabana ma shaqa kuma lah dabcaa la waraaba labada shay da madax u kala bedesho xukunkuna hadha wa isbedela arrinna aad u khatara marka bal fiiriya kutubta luqada oo inta qora wax sawira bal fiiriya ay dibadeeda la dha baalka eygaan magaaladaad ku aragteen bahal u egoo duurka ku nool oo ad wax u cuna soomaalidu mubaalaqay ku samey waay hateen waxay yidhaahdeen ilkaha wax kuma cuna carabku ku cunay ana neefka saas waa leefana markaasa arkaa neefkii oo lafacada kolleyba waxaan weeyaan waa ilko wuxuu wax ku cunayahay macnaha si oo qataru malaha wax u cunaa sida muuqata ha marka mubaalaqay ku samey waa carab waa leeftayde ha marka daad waxay yidhahdeen uubato kuwa waxay yidhahdaan uuley kuwa waxay yidhahdaan eydibadeed eh, kan waxay yidhahdaan yey marka magacyada kala duwanay soomaalida u yaqaani dhammaan waxa weeyaan waa bahal eyga u eeg oo duurka ku nool oo waraabaha aan ahayn ama dhulwaaga ee waraabaha dhulwaaga babca la yidhaahdaa nadirun shabeel fahdun nadirun shabeel fahdun haramcas haramcas waa bahal oo shabeelka xoogaa aan dhammayn laakiin u eg burtuqaalatun lima bambeelma waa bambeelmada liinta waa weyn oo fitamiinka badanoo maakaas kuwa dhaawaca ayaa la siiya kumasraatun mandharuug kumasraatun mandharuug culimmadeenni aan ka soo akrisanaa dhihi jireen maahane kelmaddaanu soomaali male sida sawaabka kelmaddan sideeda kelmaddu goormay soomaali yeelataa waa markay soomaaliya timaado sooma shaygu hadduusan soomaali dhex imaan oo soomaalidu aysan oqoon magac soomaaliya ma yeelan karo markii la arkaa loo bixi kara soo maaha markaa maya kumafraad waddankayga ma yaallo kumafraad soomaaliya ma yaallo adduunka laakiin waa dhoobanya waa mir meeshay geedka uga taallaa waa ka yaryari geedkan oo soomaalidu ay saytuunka tidhahdo laakiin saytuun maahana jawaafaa la yidhaha carabigeeda jawaafaha soomaalidu geedka ay sayduunka tiraa mirtiisa weyn qaabay u baxday leedahay meesha geedka uga uga taallay xoogaa ka yaryar marka madaxay xooga u weynaataa qaabkaas weeye kumasra waa mir nuucaasa laakiin bambeelmada ku dhow dhow oo xoogaa ka waaweyn uma dhowaa midkan oo soomaalidu saytuunka tiraan oo layra jawaafaad uma dhowaa ka waaweyn bambeelmada yaryaru la egi laakiin uma sida oo midkaan uu u yahay qaab oo o camalo ama banooni camala maaha simbabeelmada salkay geedka uga baxdo kumasraa uu xoogaa ka yaryari markii uu xoogaa weyn marka dambe madaxa weyn marka yeelana kumasraad khaalid iyo ragga yaqaana marka khaalid waddanka ma soomaliya ma laga hela ma yeelo soomaaliya ma yaalo ma yaalo soomaaliya lagama helo laakiin adduunka carabtaasu dhoobanya iska dhoobanya kumasraad a la yidhaha laakiin hadda annaga culmadeenu waa noo tarjami jireen mandharuug ayna dhihi jireen marka inay arkeen ah hadda marka saasaa ka muuqata kulle been iska sheegi maayaan mog ta arkeenay magac ku dhajiyeen ilaa kelmaddii wax kelmadaa loo raba lagu tarjamo soo uma jeedin marka waa noocaas ah. narjisatun waa nabaad ismu nabaad waa geed dawooyinka lagu daro narjisatun waa geed magaciisa ismu nabaatin wey narjisa waa magac wardatun ubax haaulaai kuwa waa ismu ishaarihii haaulaai kuwan antum idinka waa damiirkii antaano dhan waa maxay dhammaantood waa asmaa zaahir damiir mubham saddexdii waa miaali soo ma jeedaan saddexdii waa miaali intaano dhan dhammaan waa wada ism mid kastoo ka midu ah waa ism kelmadaha o dhan waa asmaa amilatun haadii midaanuna amilatun waa tusaalayaal tusaalayaalkoo lilficli usugnaaday saafara ninkaas hadda kahor u safray yusaafiru hadduu safrayo oo dhaqaaqayo kabaha cagaa gasanayo saafir war safar ah. saafara waa maadigii yusaafiru hadduu safrayo waa mubaarici saafir safar waa amarkii qaala wuu yidhi hadalkaas yaquulu hadduu leeyaho hadduu hadalkii wadaa qul dheh qaala maadigii yaquuluna mudaaricii qulna amarka amina aamanuu noqd aaminuu noqday oo ma cabsanayo amina aaminuu noqday ya'manu wuu aamin noqonaa iman aamin noqo iman waa i maaha saasuu ahaa iman uu ahaa laakiin qaacido ayaa sheegayda mar hadday sidaasoo kale noqoto labada hamzo hadday isku aadaan hadday laba hamso ay issoo raacaan oo midda hore xarakaysan tahay midda dambena reeban tahay midda hore xarakadeeda xarfu cillo u manaasibaa loo bedelaa hadday midda hore godan tahay waa u bedel hadday tan hore kor dhigan tahay alif ubedel hadday midda hore hoos dhigan tahayna yo u bedel waa madanidin ثaniya hamsayni min kelmatin kaamin oo kaleeto sida ina maaligu alfyada ku dhihi jiray wey marka iman ad iska leeda iska fududaysana iman iman la dhihima marka iman aamin noqo waa amarkii radiya raadi uu noqday yardaa raadiyu noqonaa irda raalli noqo sadaqa rumuu sheegay yasduqu rumuu sheegaa usduq run sheeg ijtahada waa dadaalay ijtahada yejtahidu hadduu dadaalaa ijtahid dadaal istakfari dembi dhaafu dalbay ystakfiru dembidhaaf hadduu dalbaa istakfir dembi dhaaf dal dhammaan kelmadahaasuna waa misaallo oo ficilku iska leeyahay maadi mudaaric camar amilatun haadii tanuna amilatu waa misaallo amiladoo lil xarf xaraf u sugnaaday xarafkii xarafkii min ilaa can calaa ilaa laakiin ina anna ina an ina an balaa bal qad sawfa xataa lam laa lan low lama lacalla maa laata layta in uma o dhammaan waxaasu waa wada xuruuf xuruuftii laguu sheegaya kuwaasa waxaa muhiima ah marka inaad ogaato xarafka luqadiisi waad soo barata istilaaxiisi inaad soo barata laakiin aqsaamtiisa xarafka oo xarfulmacaanigaa saddex u qaybsamaa muqtasun biاlasmaa muqtasun biاlafcaal mushtarakun baynahumaa saddexaa loo qaybiya muqtasun biاlasmaa xaraf isimka qaab ku ah sida min ilaa can calaa oo kale muqtasun biاlafcaal sida qad iyo sawfa oo kale mushtarakun baynahumaa sida xataa iyo hal oo kale xarafku saddexdaas u qaybsamaa xaraf wuxuu u qaybsamaa muqtasun biاlasmaa xaraf asmaada khaas ku ah sida xuruufulkhafdiga oo kale xuruufta isimka hoos dhigta xuruufulkhafdi oo kale min ilaa can cala oo kale muqtasun bilafcaal xaraf afcaasha khaas ku ah sida siin iyo sawfa iyo qad iyo mushtarakun baynahumaa sida xataada iyo hal oo kaleeto xarafku saddex xarafka saddexdiisa qayboodba waa mabni ma jiro xaraf mucraba xarafka saddexdiisa qayboodba waa mabni xaraf mucrabu ma jiro meeshaad xaraf ku aragto mabniyun iska dhig wixii saaran ku biri dii fatxa saaran tahay day kasra saaran tahay day dama saaran tahay dii sukuun saaran yahay mabniyun iska dhig ee wixii saaran ku biri أسئلة haadihi asila waa su-aaladii beri inaad ka jawaabta lagaa rabay maa huwa اsm ism muxuuya luqatan wasilaaxan waaqsaaman adaa lagaa raba mil miaali lilism isimka bicashrati amila toban miaal ku miaali toban toban ka badan waaba lagu soo sheegay soomaa meeqaa lagu soo sheegay kitaabu qalamu dawaatun kuraasa jariida khaliil saalix kuwaanaa laga raba tobanka inaad ka keento ogow kuwa kale lagaa yeelima maana inaad soo ku soo dadaaso in kale meel la ogaa karo kuwaan toban ka midaad sheegi ah, toban kuwan ka midaad sheegi si aan u ogaado inaad wax soo xigtado maa huwa alficlu ficil muxuu yahy ficil waa lagaa rabaa luqatan wasilaaxan wa ilaa kam qismin meeqa qaybooduu yanqasimu lficl u waa lagaa rabaa iyadaan ma huwa almudaaric muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa ma huwa alamru muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa ma huwa almaadi maadi muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa ml miaali lilficli bicashrai amila toban miaal tobanka intaa lagaa raba tobanka intaa laga rabaa inaad keento nasara oo kale fahima oo kale waxa weeyaan calima jalasa u halkan daraba toban inaad ka keentaa laga raba kuwan ka dambeeyey toban kitaabkaad ka keeni maa huwa axarf xaraf u yahay luqatan wasilaaxan waaqsaaman waa lagaa rabaa mil misaali lilxarfi bicashrati amila toban misaal tobanka intaa laga rabaa kuwaan toban kala duwanaad ka keeni calaamaat اsmi haadihi midaanu calaamaat اsmi isimka calaamadihiisi wey qaala wuxuu uhi mحamed ibn mحamed ibn dawud asinhaaji almacruuf bibn اajrumi falsmu sm yucraf waa la oqoonsadaa bilkafdi hoosdhigaa lagu oqoonsadaa watanwiini laba shaqala lagu oqoonsadaa wa dukuulilalifi walaami al inay gashaa lagu oqoonsadaa wa xuruufi lkafdi xurufta wax hoos dhigtaa lagu oqoonsadaa wa hiya xurufta wax hoos dhigtaa min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fi weeye wa ruba weeye walbau badi weeye walkaafu kaafti weeye walaamu laamti weeye wa xuruufulqasami dhaarta xurufteeda weeye wa hiya xuruufta dhaartuna alwaawo weeye walbau ba weeye wa haddaan soo ogaanay kalaamku inuu saddex nuuc yahay ism ficil xaraf saddexdii waxaa la rabaa inaan kala oqoonsanno oo aysan iskaga kaana darmin kelimad hadhow carabiya marka lagu yidhaha kelimadaanu ma isma ma ficilaa ma xarafa waa inaad kala sheegi karto say marka aan ku kala garayna mid walba calaamadaa loo yeelay fiiri hadda haddii lasoo qabto saddex neefoo geelaa lasoo qabto fiiri mid inta surkaa dab looga dheji dab dheer midna lugta dambaa dab looga dheji midna sararta halkaas aa dab looga dheji saddexdooda haddii lagu yidhaahdo waar midkii surka dabka kulahaa soo qaba miyaad kuwa kale ku qaldeen saasaa loo kala calaamadayna isimkii calaamadaa loo yeela fiiri calaamadahaasa lagu garanaya calaamadahaas kelmadii carabigood ku aragto waa ism alule ficilkiina calaamadaa loo yeelay waxaa la leeya kelmaddan calaamadaas ku aragta waa ficil xarafkiina calaamadaa loo yeelay waxaa la leeya kelmaddan calaamadaas ku aragta waa xaraf haddaw markii lagu yidhaahdo kelmadaa lagu tusa kelmadaanu waa tee ma isma ma ficila ma xarafa maxaad fiirine ko calaamadihii calaamadihiad fiirine haddaad ku aragto calaamadihii lagu yidhi ism ku oqoonso maxaad leedahay waa ism haddaad ku aragto kuwii ficilkana waa ficil haddaad labadiiba ka weydane waa xarab marka waxaa lagu leeyahay waa in la kala sooca ism waa in calaamad loo yeelaa si looga oqoonsado ficil iyo xarab labadii si looga oqoonsado calaamadaa loo yeela qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu dawud asinhaaji falsmu ism yucrafu waa la oqoonsanaa waxaa laga oqoonsanaa oo laga cabsanaya inuu ku darsamo oo laga soocaya oo laga oqoonsanaa ficil iyo xaraf laga oqoonsanaa maxaa lagu oqoonsanaa bilkafdi afar calaamu kuu sheegay afar calaamu kuu sheegay bilkafdi kafdada macnaha loola jeedo istilaaxaan waa bara doonaa laakiin hadda ibtidaa bilow haddii la joogo waxaan leenahay hoos lagu oqoonsada iska dhig hoos kelmad hoos dhiga markaad aragto ficilna maahan xarafna maahan waa ism calaamadaasna xarafka ugu dambeeya kelimadaad ka fiirinay kelmadda caaqibkeedaad ka fiirinay khafdada halkaasaad ka fiirinay wa tanwiini tanwiin tanwiintu waa laba shaqalkaad leeda ah. wa arki doona macnaha loola jeedo tanwiin laakiin laba shaqalka meesha ku jiro caliiman caliimun caliimin mar haddaad aragto tanwiin haddaad aragto kelmadaasu xarafna maaha ficilna maaha kelmadaasu waa ism ayadana halkay gelay calaamadaanu aaqilka kelmada xarafka ugu dambeeya gelay labadaas calaam marka aaqilkay gelaya wa dukuuli alifi walaami a lagu qoonsadaa fiiri alif iyo laam wuxuu la jeeda al carabiga fiiriya u fiirsada carabiga kelimadu hal xaraf hadday tahay ku dhawaaqa dii lagu yidhahdo lafdigeedaa lagu dhawaaqa hadda fiiri ba a lagu ku dhawaaq maxaa leedahay albaau aada leedahay laakiin laba xaraf hadday tahay ku dhawaaqdii la yidhaahdo waa laysku qabtaa labada xaraf aa laysku kiciyaa hadda ba iyo laam isku daro aqyal wey bal fiidi dhihi maydid albaau walaam dhihi maydid waxaa la yidhaha marka macnaheeda waxaa la yidhahdaa kelimadda carabiga hal xaraf hadday tahay b bismiha magaceedaa lagu dhawaaqa hadday xaraf ka badan tahayna lafdigeeda lagu dhawaaqa kelmadda carabigaasa haddii ay hal xaraf tahay magaceeda ism isimkeeda lagu dhawaaqa albaa ataa asaa aljiim ha isimkeeda lagu dhawaaqa hadday laba xaraf ama ka badan tahayna lafdiga lagu dhawaaqa bal marka hadda fiiri al waa meeqa xaraf waa meeqa xaraf waa labo soo maaha waa laba xaraf maxaa la rabay markii lagu dhawaaqa in la yidhaahdo al laakiin mausan dhihin wuuu alif wlaamu u yidhi alalifu wallaamu muxuu yidhi muxuu u yidhi waxay yidhaahdeen khilaafaa ku jira kelimadda wax macrifeeya ma labada oo laysku daraya alifta iyo laamta ma laamta keliya ma alifta keliya khilaaf badana ku jira baabkeedan ugu tegi doona insha allahu marka khilaaf ku jiru sidaan u yeelaye sida sawaabkaa marka kelimada laba xaraf ama ka badan lagu dhawaaqaa magaceeda looguma dhawaaqo ee maxaa loogu dhawaaqaa lafdigeed lafdigeed oo haddii lu yidhaha al oo meel ku qoran akri al alda waa lagu dhawaaq ee lama yidhaha alalifu walaam marka ashuna halkay ka gashaa kelimadda awelkay ka gashaa maahan aakirka awelkaad ka firina kelimad awelka al uga jirta markaad aragto maxaad leedahay waa ism ah, waa ism aad leedahay awelkay ka gashaa wa xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigtaa lagu gartaa isimka calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid a ah xuruufulkafd xuruufulkafd inuu awelkay ka gelaayo kelimadda awelkay ka gelaayo marka afarta calaamuu sheegay labana caaqirkay ka gashaa labana awelkay ka gashaa wa hiya xuruufulkafdigu min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye wa ruba weeye walbaau ba'di weeye walkaafu kaafkii weeye walaamu laamti weeye wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedu weeye wahiya xuruufulqasamkiina alwaawowdi wey walbaa badi wey wataau tadi wey marka intaanoo dhan xurufulqafdiga ka mid yahi xurufqafdigu waa koob iyo labaatan laakiin hadda koob iyo toban halka noogu sheegay tobana kaa maqan kitaabka dhexdiisa qayba noogu imaan doonaan qaybana kitaabka dhamaysanba ku oolin waa arki doonaa dhammaan xuruuftan marka kelimada ay ka horeyda haddaad aragto xuruuftan min ka bilow ilaa laga gaaro taadaas kelimad ay horay ka galeen markaad aragto kelimadan waxaa leedahay waa ism ficilna maahan xarafna ma laakiin fiiri marka lagu leeyahay kelimadda xuruuftaanaad ka hor martay waxaa la rabaa inaysan kelimadda ka mid ahayn ee ay ka zaa'id yihiin marka tafta intaad aragtaa dhihin taa u horayda waa ism tafta dee ta'du kelimadayda ka mid ee waxaa laga hadlaa xaraf aan kelimadda ka mid ahayn fiiri tallaahi waa taasaa ismka tallaahi ta'daan allahayda ka mid maaha allaha la yidhahda keligiis soo ma waxaa la rabaa inta xarafkan ka bixina kelimadda in lagu dhawaaqi karo oo xaraf uusan ka mid ahayn kelimadda ee uu horay ka galo markaasay calaamad u tahay ee hadday fiiri kafara adag kaafa u horayda ah, waa ism kaafa u horayda dhimin ee kaaftu kelimadday ka mid tahay ha kelimadday ka mid tahay fiiri aduu inta kaafta ka jarto ma ku dhawaaqi karo fara macnadan soo bixi ma macnada soo bixi ma ee maxaa la dhaha kelmadii oo kale fiiri kalbedri markaasaad dhihi kartaa albedri waa ism maxaa yeelay kaafta ka saar maxaa soo baxa albedri ka mid maahan kelimaddan kaaftu ka mid maahan kelimadda marka xuruuftan kelimad ay ka horeeyaan markaad aragto kelimadda ka mid maaha waa ka horeeyaan kelimaddaas maxaa leedahay waa ism wa aquulu waxaan leeyahay yuri maxamed muxidiin cabdulxamiid lilsmi ismkii calaamaatun calaamadaa u sugnaadeen calaamadahaasoo yatamayasu isimku uu ku soocmaa can akhaweyhi labada walaalihiis uga soocmaa alficli ficilka iyo walxarfi xarafka uga soocmaa labada walaalihiis waa labadaas biwujuudi waaxidatin mid helideedu ku soocmaa midoo minhaa calaamadahaas ka mida ah. hal midoo ka mida ah haddii laga helo khalaas waa soocan yahay ow amase qabuurihaa fiiri inay calaamadu ku jirto shardi maaha calaamadahan kelimadda hadday ku jiraan waxaa leeda waa isim haddaysan ku jirin laakiin haddii la keeno la geliyo uu aqbali karana waa ism hadleer marka hadday ku jiraanna waa ism haddaysan ku jirin laakiin uu aqbali kara lafdigaanuna waa ism labadaasaa lagu garta biwujuudi waaxidatin calaamad in laga helo calaamadoo minhaa calaamadaha ka mida oo amase qabuulihaa calaamadda inuu aqbalayo in la geliyo waa yeela waqad dakara wuxuu sheegay ibnu اajrubi raximahu الlah min haadihi اcalaamaati calaamadahaas isimka lagu oqoonsado arbaca calaamaatin afar calaamuu ka sheegay wahiya afartii alqabta hoos dhig wa tanwiinu laba shaqa wa dukhuulu alif walaami al inay gasho wa dukhuulu xarfin xaraf inuu galo xarafka min xuruufi alkhafdi xurufta wax hoos dhigta ka mida ama alkhafdu haddu afartii kuu sheegaya khafdada hoos dhigan iska nidhi annagu laakiin haddeeru si saxa kuugu sheegaya ama alkhafdu hoos dhiga khafdada fa huwa khafdaha في luqati luqada dhexdeeda xaal ahaaday did اlirtifaac kor noqosho ayuu ka soo horjeedaa shaygaasu shaygaasu lidku yaha dinu yihah waa ka soo horjeeda kor noqosho maxaa ka soo horjeeda hoos noqosho rafda waa hoosayn marka hoosayn wey did اlirtifaac wa fi isilaaxi nuxaad naxwooleyda istilaaxooda dhexdooda xaal ahaaday maxay naxwooleydu ku heshiiyeen inay ku magacaabaan khafdo cibaaratun ka warramid weeye can kasrati kasra laga waramo allatii kasrada yuxbis waa uu keenayo alcaamilu caamilka ow amase maa shay naaba ka naaib noqday canhaa kasrada kafdo waaa la dhahdaa waxaa la idhaha kaf baan rabaa khafdo waxaa la yidhahdaa kasro iyo wixii ka naaib noqdo waxaa ka naaib noqdo arki doonnaa waa alyaa walfat labadaasaa ka naaib noqdo ah, horeyna ajrumiga ragga akriso waa u ogaayey labadaasaa ka naaib noqda ah, kasro alyaau walfatxatu labadaasaa ka naaib noqda kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa khafdu khafdaa la isku yidhahda waa kasro iyo wixii ka naa'ida wuxuu ku yidhi wa fi silaaxi nuxaad waalkhafdu khafdihi fi silaaxi nuxaad naxwalada heshiiskooda dhexdooda waxaa loo haday cibaaratun ka warramid weeye can alkasrati laga warramo allatii kasrada yuxdiu waa uu keenayo alcaamilu caamilku waa kelimadda waxa hoos dhiga hadda maalan sida xuruufulkhafdigan oo kale caamilku waa wax kelimada kor dhiga ama hoos dhiga ama goda ama reebaa la yidhaha caamil ah, waxyaalaha ugu muhiimsan oo ardaygu barto caamil maxaa la yidhaha waa waxa kelimadda hoos dhiga ama kelimadda kor dhiga ama kelimadda goda ama kelimadda reeba kaasaa la yidhaha caamil caamil waa midkii shaqaynaaye kelimad markaad aragto kor dhiga waxbaa kor dhigay caamil kaasaa la yidhaha kelimad hoos dhigana waxbaa hoos dhigay wixii hoos dhigaa la yidhaha caamil kelimadda godanna kan reebaya la caamilku waa kaas marka kasra waxaa la yidhaahdaa n khafdo waa kasrada iyo wixii ka naaciba oo caamilku uu keenay wadaalika milu kasrati raa'i waa ra'da lahoos dhigideedoo kale ra'daasoo min bakrin ka ahaatay iyo wa camrin fii naxwi qowlika qowlkaaga xalay ku sugan yihiin bakarka iyo camarku oo aad ku qowsho marartu bibakrin bakaran sooma marartu ficlu wa faacilun bibakrin albaa xarfu jarin bakrin majruuru bakrin ismu majruur bilbaai وcalaamaة اjri kasraة ظaahiraة في akri aljaaru wاlmajruur mutacaliquun bmarar iyo wa qowlika qowlkaagaa tidhahda haadaa kanu kitaabu camri waa camar kitaabkiisii haadaa ha xarfu tanbiih ha xarfu tanbiih daa smu ishaara mubtada mabniyu calى sukuni fi maxali rafc daa smu ishaaraةi mubtadaun mabniyu calى الsukuni في محل رفع kitaaب خبر مبتd مرفوع بالمبتd وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخر kitaaب مضاaف cمr مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره الواaو فاaرقة بين cمر وcمرa في xاaلتي الرفع والjر أmا في xاaلة falalsibaasa baynhuma waa wax icraab hore loo soo bartay marka fiiri bakrin hadeer bakrin waa hoos dhigayin soo maaha kasrada saaran bakrin taasaa la ydhaha khafdo maxaa yeelay waxaa keenay caamil caamilku waa ba'da bakrin ba'da ka horey b bakrin ba'da hoos dhigan taasaa caamila oo kasrada keena wa haadaa kitaabu camrin camrin kasrada saaran kaasaa khafdo laydhaha maxaa yeelay camri waa hoos dhiganta yaa hoos dhiga caamil u ah mudaafka kitaabu yaa mudaafka camrina waa mudaafulayh mudaafulayhina yaa ku camal falay sidiisaba mudaafka hadda kitaabu a ah, hoos dhigta camrin camrin kasradaasa la ydhahda fa bakrun iyo wa camrun ismaanu waa laba isim maxaan ku garannay waa liwujuudilkasrati kasrada laga helay fii aakiri kulli mid kasta aakirkiisa fii aakiri kulli waaxidin mid kasta aakirkiisa oo minhumaa labadooda ka mid a ah wa ama tanwiinu tanwiin wa ama tanwiinu tanwiin fa huwa tanwiinku fi luqati luqada dhexdeeda xaa lu haday ataswitu sawdayn wey tanwiin luqada waxaa lagu yidhahdaa sawdayn dhawaaqid saasaa luqada lagu yidhahda taquulu waxay dhahdaa nawana daa'iru shimbirkiyaa sawdeeyey shimbirkiyaa dhawaaqay wey nawana ficlu maadin mabniyun cala fatxi lah maxal min alaraab addaa'iru faacilu nawana مرفوع بالفعل وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر نون الضائر اي معنو وحوي صوت واسودي وتنوين التنوين في اصطلاح النحاة النحاة هشيس كود رحل الحال وهذا هو تنوينكو نور ونون نون تو ساكنة خيبان نون تاسو تطبع الراعدة آخر الاسم اسم كآخر كيسة لفظا مركا لغو دواقا لفظا من جيتي لفظا حاجة دواقا wa tufaariquhu isimka way faaruqdaa waa ka baxdaa nuuntaasu hadan qoraalka maxaa loo qori diiday lilistinaa'i ka deeqtoonaasho canhaa nuunta laga deeqtoonaaday bitakraari shakli shaqalka la soo celcelintiisa a looga deeqtoonay sababteed cinda dabdi shaqalka agtiisa ayaa la soo celceliyaa bilqalami qalamka wax lagu shaqla naxwi muxamadin wa kitaabin وiihin وshin ومسلimaatin وفaaطimaatin وxiina idin وsacata idin maxaa la yidhahdaa tanwiin tanwiin waxaa la yidhahdaa nuun reeba hadda fiiri ku dhawaaq muxamadin maxaa ka dhawaaqaya nuun reebana ka dhawaaqaya oo haddaan hinkaadino din dee la hoos dhigay nuun lagu reebaa ka dhadhamayda soo maa nuuntaas dhawaaqayda wey tanwiin middaas dhawaaqayda wey muxamadin kitaabin iihin sahin muslimaatin faadimaatin xiina idin facta idin waa taasa dhawaaqaas nuuntaas dhawaaqaydoon maqlayno wey taasaa la yidhahdaa tanwiin taasaa tanwiin la yidhahda marka wuxuu ku yidhi huwa tanwiin nuunu waa nuun nuuntoo saakinatun reeban nuuntaasoo tatbacu raaceeda aakir alism isimka aakirkiisa lafdan dhawaaqa marka lagu dhawaaqayo raace marka lagu dhawaaqayo markaasaa la dareema wa tufaariqu way faaruqe hadan qoraalka hadda ma ku qoranta nuun reeban maa ku qoran muxamadin nuun reeban maa ku qoran ka fiiri caaqirka muxamadin kitaabin nuun reeban ma ku qoranta maya nuuntii waa faaruq qoraalka laakiin waa haaliban ogow marmaraa la qoraa nuuntaas hadda xaalatu nasb maxaan leenahay muxamadan alif soo lagu soo qori ma meesha alifka lagu kayimi waa nuuntii u ka bedeli fiiri waa la qoraa xaalku nasbada ee labada xaaloo kale aan la qorin rafcada iyo iyo waxaan la qorin iyo khafdada ee xaalatu nasbada waan la qoraa maxaa alifka lagu kayimi muxamadan caliiman samiican basiiran soo alif lagu qori ma alifkan tanwiintii ka socda tanwiintii ka socda marka xaaladda xaalatu rafcada iyo xaalatu lqabda labadaas gooraan la qorin labadaas goor wey marka ay faaruqaydaan wuxuu ku yidhi maxaa loo qor diiday lilistiqnaa'i ka deeqtoonaasho canahaan nuunta laga deeqtoonaaday bitakraari shakli shaqalkaa la soo celcelina fiiri hadde muxamadiin waa hoos dhiganta hal hoos dhig lagu qori maa labaa lagu qora si lagu tuso nuun reebal inay meesha ku jirto midka labaadoo meesha lagu qora nuuntu ku tusa shaqalkiiyo laba goor la qora muxamadin kitaabin iihin dhammaan soo laba xaraka kuma qorna laba labada gooroo la soo celeeyey taas waxay ku tuseen nuun meesha ku jira saasaa loo qorbiyo sidaas cinda dabdi shaqalka agtiisa bilqalami qalamka marka wax lagu shaqlayo markaasaa laba jeer la soo celina naxwi muxamadin kitaabin ihin sahin muslimaatin faadimaatin xiina idin saacata idin tanwiinta oo isimka qo tanwiinu waa toban nuuc tanwiinu waa toban nuuc insha allahu kawaakib aan ugu tegi doonaa tanwiinu waa toban nooc laakiin afara isimka gaar ku ah afartiiuu kuu qoray marka hamoodin wax layska soo celcelaayo xikmada ku jirto afar nuuc oo isimka ku gaar ah oo afar magac kalena uu kuu qoray mid waxaa la idhaha tanwiinu tamkiin magaceeda magaca iskaga dhega macnaheeda mar kala lagu sharxay insha allah magaca la iska qabso adiga tanwiinu tamkiin waa muxamadin iyo kitaabin labada ku jirta labadaas waa isku mid ism kastoo mucraba oo munsarifa midda ku jirta wey ism kasta mucrab ah munsarif ma iiri labadaa shard ismkii laga helo tanwiinta ku jirtaa la tanwiinu tamkiin soo ma jeedid laba magacaasay leedahay ism kastoo mucrabna ah munsarifna ah tanwiinta laga helo w ihin ihin hadalka ii wad wey sahina iga aamus wey ismu ficilaa la yidhahdaa labadan tanwiinta ismu ficilka ku jirta magaceedaa waxa la yhahda tanwiinu tankiir ah, tanwiinu tankiir aa la yidhahdaa ismu ficilay ku jirta ismu ficil amara la yidhaha labadan iihin ii wad wey warka sahinna iga aamusun ah. tanwiinu tankiir aa la yidhahdaa wa muslimaati wa faalimaati wa jacmanu saalim tanwiinta ku jirta jacmanu salim magaceeda waa lhada tanwiin اmuqaabala jacmanu salim tanwiinta ku jirta maxaa leedaha magaceeda tanwiin اmuqaabala magacaasa iska leeda jamcinu kusaalim marka la jamciyo nuuna lagu daraa zayduuna jamcanu saalim markii la jamciyey nuun laguma darin nuuntii jamcu kusaalimay muqaabil utayida maadaama jamcu kusaalim nuun lagu daro markii la jamciyo zayduuna muslimuuna mu'minuuna jamcanu saalim markii la jamciyey oo isimkii mfradkahay maaan ula jeeda mfradkii muanadka markii la jamciyey khalaas nuun maadaama aan lagu helin aan lagu darin tanwiintaas ayaa qaabilayda nuuntii jamcda korsaaran maxaa laydhaha marka tanwiintan tanwiin اmuqaabala waxiina idin wa saacata idin id ay ku jirtaa tanwiintan id ay ku jirtaa id tanwiinta ku jirtana waa la tanwiin اciwad tanwiin ciwad waktigeedaan gaari doonaa maxaa loola jeedaa imisay uqaybsantaa yay ciwad ka tahay warkeed waa dheri tanwiin ciwad laakiin bal ku sii dheg id tanwiinta gasha madaxeeda maxaa la ihahdaa tanwiin ciwad fahaadihi اlkalimaatu kelimooyinkan kulluhaa dhammaanteed asmaan waa asmaan maxaa u daliila bidaliili wujuudi tanwiin tanwiinta helidda laga helay daliilkeeda fii caaqiri kuli kelimatin kelimad kasta caaqirkeeda kelimadoo minhaa kelimooyinka ka mida helidda laga helay tanwiin ayay ku tahay asmaa alcalaamaة الثالثة allah subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaaرك عlى نabiyina mحamed